kusha

maqalka maqlaayow galab wanaagsangudaha iyo dibadda gudahan dadkeena gibdigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsangudaha iyo dibadda gudahan dadkeena gibdigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan mhm. mar kale galab wanaagsan ismaqal wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhegaysataan kaalimaha suugaanta haddii aha lahaayeen kuwii hore kuwii dhex kuwii dambe kelikeli lamaana xamiri intaba sidoo kale waxaad ku dhagaysataan sheekadii xiisaa lahayd ee walbahaar adduun galabtu waa arbaco barnaamijka intuu hawada ku jiro qosolkii kaftankaan ka marnayn wadajir waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan iyo weliba anigoo ah deeqa maxamuud soo dhawaada saaxiibayaaltalaado arbaciyo khamiis toddobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro ku tabinaya galab wanaagsan deeqa cabdulaahi sidoo kale galab wanaagsan adiga iyo saaxiibada k n n ay u saaran tahay galabta iyo weliba farsamo yaqaanka faraha fudud ee barnaamijka noo farsameynayaba waaya seetaan fiicanta horta alxamdulilah eedan isma wareysan soo maa laakiin macnaha inuu xaalku wacan yahay waxaad ka garanaysaa mm-hmm. qofki waa arkaysaa sooma sax laakiin qofka sababta loo weydiinaya mataqaana mm-hmm muuqaalka qofka si kasto u fiican yahay waxaa laga yaabaa mm. waxyaaba u qarsan oo aan muuqan karin inay jiraan mm, marka seetaa marka dhahd inu ku dhaho saaxiiba waa fiicana laakiin problem ay haysta maalmahan intaasaan gaa raadinooya adin waa fiicana oo ijeedaa iska soo jartay <laughs> waa runtaay horta waxaa waaye qof walba oo maaragtay aad aragto yacni mhm. waxaa laga yaabaa qofka isagoo dhool cadeynayo mhm. waxaa xataa la yirahda dadka ugu farxadda badan yani mhm. qosolka badan leh ee waxbay qarinayaan waa dadka murugada ugu murugada badan lahaa waayo ma doonayaan waxa gudahooda ku jira inay horta laakiin in lagu ogaado oo aad sheegtid dhibaatada ku haysata iyo inaad qarsatid yaa fiican ani waxaan qabaa qofka inuu sheego uu hadlo uu nafiso markaas waa wuxuu dareemayaa deganaashiyo waana sida dumarkay u badan yihiin oo waxuma qariyaan mm. laakiin raggaa sida badan wax qariyo gudaha ka ooya soomaalideena inta badan waa iska dhib badannaha mugtaha mm. qofkaa maanta u sheega taribkaaga mm. soo lagama yaaba beri inuu kugu ceebiyo marka ha uu beri meelaha kale kaga sheekeeyo maaha way dhacdaa hadda hadda waxaa jirto eh. mataqaanaa eh horta waxaa kama dambeysta ha iska sheegin <laughs> laakiin wixii caadiyawaxbamama ah. <laughs> sheegtaan anagaa idin dhaannaywabama sheegtaan qofkii waxa sababto hadda oo maaragtahay mm-hmm. xanuunadan halista ah allah mm-hmm. naga dhiigkarka oo kale mm-hmm. iyo xanuunadan maaragtahay ugu badan yahay ragga waxaa waaye broblemka saa-idka ah waa iyo mas-uuliyaadka culeysaadka saaran waxyaabaha maaragtahay mm. uu la aamusa haintuu isleeyahay marka celi yaan lagaa dareemin waxaa laga yaabaa inay markaas broblemyo isaga ku noqdaan waayahay waxaa kaloo jirtaba meela hadda lagu nafisaa jirto oo yacni in loo tago yani dhakhtar oo mm-hmm. cilmi nafsi ah waa la helaa waa nugu yareed laakiin hadda waa la helaa in dhakhtaraa u tagto iyadan dhiig lagaa qaadin lagula sheekaysto ha kadibna la ogaada dhibaatada ku haysataa adigana mhm. markaas qofkan dhakhtarkaana meeshaasuu kaga tagayaa mhm. ee kuma yaqaan ma kusii raacayo adigana waa soo nafisaysaa inkastoo soomaalida wada fahansaneenba waayahay deeqay waa iska sheekaysanay mhm. daafurka barnaamijka galabta adigan kuu daaya masanigaa qaata heeska daafurka galabta ah. adigaan kuu deynayaa waayahay waxaan soo qabanayaa haddii aad aniga ii deysay hees la yidhaahdo caashaqaaga awgey cirkaa soo dumee celi heestan waxaa ku wada luuqeynaya mhm. saalax qaasim iyo khatra daahir waxayna daafur u tahay barnaamijkeena galab wanaagsan dhegeysa haboon waah waah waxbaa ka dhacay saalax qaasim iyo khatra daahir cashaqaaga awgii cirkaasoo dumiye celi dhulka ayla dhaqaaqeen hadduu heryo culus iyo kugu raray cirkaa weyn cidduu ii mhm. waa meeshii ugu dambeysay cirka iyo dhulka mm. wax ka miisaan badan ma jiraanka miisaan badan yaa qaadi karaba haddii saalax qaasim uu yiri yidhi cirkaa igu soo dumay ciidduna waa ila dhaqaaqday mm-hmm. iyaduna ay tiri hadduu cirka kugu soo dumay mm-hmm. anaa ciiddou i xambaarshay mhm. waayahay kalgacayl weynaan isku qabnaa leewahay eh, si kooban si mm-hmm. kooban meeshaas aadaa la isu jecelyahay kaanimaha mm. suugaanta cabdulaahi oo ku laabaneyna hees qaraami soo qabatay mm-hmm. markayga hees qaraami ah ayaan soo qabanaya <laughs> maya aniga baraajada waxawaaye waa weligu ii qaanaaba aniga soo bareejeelay jeclaha galbahan waa laga reystay laakiin bareejadaaswaaya hadda hadda hadday galabtanahay waayahay maxaa soo qabanaysaa deeqa markaan had waxaan soo qabanayaa markaan hees uu ku looqeeyo fanaanka allaha u naxariistee muuse ismaaciil qaliinle mhm. heesta waxaa la yiraahdaa mhm. ubaxoo dilaacay ubaxuu dilaaco hay gabadii nafteeyda hay dumartanka waayahay dadku taan ka doortaa mhm, waaysaasaan kaa rabaa dhalax qaasim ayaa qaadaya dhegeysa aboon lider sida dayaxaanuuray habadadan hilaaci waqalkii daruurtay darmantaa jeclaay hidha waan dabaaldegi durbana

maray hooyada noqoy waxa iga dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi hadaganay hoydaadoy hudooda ka daran yahay caanaha durduuro dudmayaa laga garan awrka dabarka la ogo kartaa daabad baa lagu lisi dooqanyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqoti qacduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy waxa iga dardaarana ducaduma noqotee dhalada laalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy adaganay hoydaadoy mahungodo daado dushoodiyo degmadaadu yara bixi duulkadaad marso mari dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaaliyo aaada dushoodiyo dulataadu yaraabixidu dagad mar soo mariye dhulka daawan doonta unta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa daf ku soo yidhaahde waa inaad ka durugta ayalaysku keendirin nacabyona kala dilin garab ku soo yidhaahdeen waa inaad ka durugta ayan laysku keendirin nacabyona kala dirin waxaa iga dardaaranaa ducaduuma noqote dagaalaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaaran ducadumano leelehe waan filayaa in mm-hmm. saaxiibada ay ka wada heleen mm-hmm. dadka aabbaha iyo deeqa hooyada aamiin aniga iyo intii deeqa la yiraahdoawaa loo duceeye soo maha mm-hmm. waalidka inta badan waxay dhahaan muslimka hooye abaalaha kaaga dhigo waa ducada ugu dambeysa mugta haa marka deeqooy dadka aabbaha iyo deeqa hooyada noqoy waa duco kaloo cajiiba iyadana waayahay deeqayaalow sidaas baan idiin rajeyneynaaye deeqayo xilligan waxaan soo gaarnay hadii dhegeystayaasheena ay dhegeysan jireen sheekada xiisaha badneyd ee walbahar aduun wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta sagaalaad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waani fikradii bashiir maxamed kheyre aabo afartan sideed walba afartan maalmood maalmooda haadee xagad ka wasideed iyo afartan saacadood baan ku ihi waxaaba doonayaaba inaad gabadh intaad guursato inaad halkaa ku noqotaba mm. oo afartan iyo sideed maalmood inaan gabadha laga guuriyo xagga leegu laamaa rabaa haa inaad xagga adiguna iska tagto adigoo gabadha ku qabto soo shaqa malihid adigu haba adiga waxawaaye gabadha eh, indhafarakagelis inaan kula dhaqmo ma rabtaa de adigu shaqadaada yeelasa shaqadaada ku muhiimsane dayacasa markaasartan u joogaysaa way hadda bal adiga aan kula tashtay anigoo gabadhii weli wax umaana sheegan jaceyl salaanta iyo intaas ka badanna iskuma dhaa waar adigu gurigeeda ma taqaana gurigeeda ma garanayo ilaayadeeda ma taqaana ma garanayo ciddeeda ma taqaana ma garanayo adaama hawa alnikatulhawa ayaad waddaa miya aabo waa ku sidee maxaa anigu gabadha waan garanaya anigu hay xaggaad ku taqaanaa supermarketka dee war aniga supermarketka adii sheegayso ma tan buurana casa meesha joogtaa maya meeshay timaada ee ganacsi ee ay u soo aadaa oo tan buuran ma taqaanaa hadday naagtaasi iminka iman weydo meesha bal ka waran maxaan samaynaynaa wallah markaasna talaan ugu cadaanaysa laakiin iyada waxay maalin dhawatood nambarkeeda nambarkeyga qoratay waan ku soo wacayaha igu tiri marka haddii soo wacdaan arkaynaa keeda ma ka qoran ha dee keeda uun garaac imika oo ma qabanayso ma qabanayso ciday ka cabsanaysaa aniga maalinkii waxay igu tiri haysoo wicin anigoona kusoo wicin maxaynu yaallaa marka haysoo wicin aniga kusoo wicina waaye bal adaba waan kuu soo gaabinayaae eedhe toddoba cishan ku sugayaae toddobadaa cisho ma kasoo dhalaalaysa mise kasoo dhalaalmaysa tale waa igu yaa tale waa igu cadda kodhe laakiin waa inaan go-aankan qaata saac toddoba cishaa dhaanta abo toddobadaas cisho mm. war cadaad taqaan haye toddobadaas cesho waxaan kuula imaanayaa gabadhaas iyo habkii loo tixraaci lahaa oo meel cad aan ugu hagaagnayn la helo ama in la waayo oo iyada dhan aan ka leexano ama waa inay noqotaa naagtin oo marla aragiya oo naagtin ayna noqoto iyo naag insiya inay noqoto oo toddobada casho soo xaqiijiso labadaa wax ka dhexeeya anigu garan maayaabde waxaas odigan ilayadii qoladeedii garan maayo aabaheed garan maayo awowmaxay u gadan waaya naagajinka maxaad khataala jinow insi baa jire inan yar baa tire waxay u gadanayaan jinow insi qaar eeg jina oo sidii insigo jinku la bahan yahay markaa billa jin insiba ahaydba aabo hadday jini tahana waa lasoo ogaanaya laakiin toddobaadkaas adi waan qaadanaya anigu war cadaana ku keenaanigu taasan doona ka kac meeshola soo folloqo quraaco saasna waan isku ogna imikana quraaco walle iyo bille iyo talle dhimi waayo inuu tu doono ya oree inankaygii sanka subag lagaga shubde amba hooyadii marmarigii horeba saasuma ku ahaayma wax walba uu ku doonaya anaa ku bixinaya hadday dahab tanaagu miisaan wuu ku miisaamaya laa ilaaha ilala maxamtanama isugaysa saake saaka ceebta igu dhacday ma anigoo sulaaqalo aabay soo dul istaagay walaa biri dhaaxaa waxawaaye ceeb waa ka xishoodee saakey anigoo hurdayo hurdadiia geesa ceebta koodhe laakiin hadana aabbahay waa waaba nin reer magaalaba ah, soo ii fahmay iyo siduu sheekada iila qaaday ilaahay aabbaha igama qaado ilahay aabbaha igama qaado kolley gabadhaasina maanta waa inaan iska xaadiriyaa subermarketka haddii aan soo helo iyo haddii aan soo waayo toddobaadkan waa inaan maalin weliba ku laabtaa ilaa aan ka helayo wallaahi tala igu ciirsan haddaba marna aabba igu yidhi ilaa ilaa waa inaad gabadha toddobaad aad ku keentaa maanta waxaan ku qasbanahay sida ugu dhaqsaha badan inaan ku tago subermarketka taleefonka wayga qaban weysay taleefonkeedii waa ujeedaa marna waa lama heli kara marna saana igu dhagaysane marka waa inaan sobermarketka aan hadda ka xaadiraa sida ugu dhaqsaha badan haddii aan sobermarketka ka waayo sobermarketkan gurigeeda ka tilmaansanaa durbadiina gurigaan ugu tagaa weliba si lama filaana sababtoo a ah waqhti ma hayo shala anigoo ku qarwayo suleyqo oo isoo kor istaaga aabe waxaa kala kulmay aaaaa gabadhaas loo keeni karaa waa may jawaabta subermarketka imid dad fara badanna way joogaan laakiin gabadhii meesha joogta ugama jeedo gabadhii xaggee ka baxday ha waa taasa waa taasa qaybta dambe ay ku jirtaa walaashay waa ku salaamay waran see tahay haa walaal waan kaa qaada waan fiicanahay soo dhowow soo dhowow maxaan kaa iibinaa u baahan tahay amay waa dhowahay maasha allah horta gabadhii subermarketka inaad tahay waan kuu garanayaa laakiin magacaada imaadan sheegin maanan isbaran bal magacaada ii sheeg marka hore walaal magacayga waa qadro soo dhowow maxaan kuu qabanaa waa mahadsan tahay maanta waxa waaye inaan subermarketka ka adeegto umaan imaan laakiin horta wejigayga ma xasuusataa mase waa kugu cusbaa qadar haddii aad i fiiriso waan ku xasuustaa wejigaaga macaamiisheena kamid taha dabcan macaamiil badanaa noo timaada macaamiishaas kolley kama duwanid maxaa dheeraada u baahneed maanta wallahi ima fahamsana laakiin waa inaan anigu si kale aan u dhiga ma xasuusataa ma xasuustaa wiilkii maalintii gabadhii barfuunkii waxa ka harsanaayeen labaiyo doolar ka bixiyey maalin kalena waa mid subermarketka laakiin adigama aadan joogin nasiib daro maan is arkin marka gabar maalin lambarkeeda ay weydiisomaha gabadhii dabcan dabcan gabadhii suleeq waa isaqaanaan oo malaynaa walaahi aqoon gooniisuma lihin laakiin macaamiisheen meesha ka adeegta ka mid tahay xaafadan wayna la degan tahay yes xaafad may tiri xaafadanaal degantaha waa la oraaba fursad abaayo haddii xaafadda adriis ka tihiin maa xaafadeeda ii tilmaantay iyadan aad ugu baahnaa gabadhe xaafadeeda waa kuu tilmaami karaa wax dhibaato kuma sugno laakiin walaal wax dhibaato maa jir maxaa dhacay maya abaayo wax daran ma jiraan alaab muhiimaha leegu soo dhiibay marka subermarketkaan isku arki jirnay dabcan nambarkeedii waa uu dansan yahay sidoo kale waxaa jirta arrin kaleoo isbitaalka kaga xihan oo la igu soo faray marka si aadaan ugu baahnaa inaan gurigeeda aan tago weliba alaab emergency ah oo si deg dega ah hadda idhegeysi abow qaaligow arrintaan kuugu imaada kuuma sheegin arrin kalaan igelisaalow hadda ani waaba safroonaaye xaafadda meeqa boosaan ka gadanayna mataqaana ani horta sanka oo titiinka maarta oo basirkas dhan saa ugu dhaarsanaa hadle anigana maxaa u dhaarsanaa mataqaanaa mm. suleeqo gurigay degan yihiin inaan gato oo iyaga cariy shabankay degaan cidaas ma aqaan siba ma jecli bay leeyahay ada mobeelka ma ii diidana awalba waa la gedi rabaaye eh, alla saandhe shaashadayaa kuu saarane eh, yaa naagta gabadha ayaa waay itos eh, wejigeedaan fiira weji xunta ah, alla dhulkoo iiga dhacee eh, jab jabaanba kaa waayey laakiin abaabna ag jabima aan eh, la xayaago fiiri saasada laa ka jabaa eh, fiiri sug sug sug sug sawirkan alla geesaan ka arkoya hadda dhiman laakiin dhiman awalba caadi waa hadda un geyna teleefonkeeda way samaysan wax caadi waa hayno wasarkeena hayde macsalaam macsalaam aniga cajiina soo doonay macsalaam macsalaam ciao ciao alla soo qatar qatar iskaga dhigale ha ima taqaanid hadda barahe mobeel kasta kuusoo dhiibta ballan waa dhulka u deeyaan ku dhahno bashadhehe sawirkaa oo shaashada saaranaa ka baran yaa anmo isaarta ka qurux badane oo ka fiican oo ka hibad fiicane anima gaare <laughs> meela hal marmara ah, xataa taas toban jeer masoo mari karto ana horta maanta telefoonka ma jibiyo aa geeya hadda xaakarta telefoonkeeg mataa soo gasha dhahde kas iyo dhulka ugu dhiftay ha wallaahi anigaa ani khatar ah maskaxsaa u ciyaaraale hadda maho xilligan jaceylka mau sheeganaya bano yaa haddaan raacane oo tsritaribnokaas hadduu uu isaga keligiis u baxo aniga joogana maho beenle maalka sujiya internetka inta u samaysto aan qadka galaa suleeqaa nina xag la socotay suleeqaa waa la guursada suleeqaa hadaa u bixi waayaan ku dheh oo isagii suleeqa kala dili waayo muna leema dhahan ku dheh ballan waa jeceylkaygina maxaa lahaa meel cad meel cadaan ugu soo haraa naba ma laga yaabaan ku dhah inaan ka samro naag inaan ugu samraa abadan intaasa inoo joogta dhegaystayaal qaybta ee sheekada walbahaar adduun inta qaybtan qaybta xigta aan ku kulmayno nabadgelyo waayahay saaxiibayaal waxaad dhegaysateen sheekadii xisaalahayd ee walbahaar adduun mm-hmm oo xiisaheeda gooniga ah wadato waayahay dadka horta sheekadan walbahaar aduun dhegeystam ku jirtaa maalmaha yani galbahan waaba joogtaa iska dhaaf mhm. galbaha barnaamijka uu soo galo aada maqan tahay mhm. guriga markaa joog sheekada horta qeybaha samay ku dhaafaan aniga qeyb idhaafto waa tahay mm. waa dhegeystaa sida badan waa ku sheeka jeclidaas <laughs> tahriib iyo arimaha ayaamahan waxay maraysaa in maaragta mm-hmm. lagu heshiiyo in lacaga inta laisku darsado la tahriibo mm-hmm. Mm-hmm. ballanku saasuu ahaa dalka sidaana u fiican in la joogo oo dhallinyaradu dalkooda waxu bartaan hagaajiyaan waa yurubta iyo wadamada kale loo ordaba mhm. dadaa waad hagaajisan kartaawadankaagasaa geen ah oo quruxsaday inaan aadno mhm. ana waa ila qalad haddii la weydiiyo su-aashaas mhm. kaalmaha sugaanta ku laabanaynaa waa markayga waxaan soo qabanayaa xasan aadan samatar iyo xalimo khaliif magool heystii caasha ah baayicin ma og tahay curyaankaaba cagalooma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraarar inay ku cimri qaataan caashaqa habaayicin waayahay xasan aadan sumatar iyo xali maqaliif magool caashaqa habaayicin dhegaysa aboon حبيب caashaqay caawana kamay tegin ayntaynu ku ogay adna calafka kuu qoran una seegi maaye caashaqa hoboycin adna calafka kuu qoran una seegi maaye عاشق عشق wah allailah waxbaa ka dhacay xasan aadan samatar iyo xalimo qaliif caashiqa ha baayicin caashiqa ah yaan lagu ciyaarin caashiqa hala fahmo hala afgarto waa sidaas waayahay cabdulaahiw guntii iyo gabagabadii barnaamijkana waan soo gaarnay saaxiibada barnaamijka galabta dhegta ku hayay intii ma aragtaahay markuu soo galay laamaa iyo hadda mhm. maxaa leedahay saaxiibayaal waad mahadsantihiin meel walba oo aad joogtaan galabtay waxaan idin leeyahay galab wanaagsan oo qurux badan waan kaga mahad celinaynaa waqhtiga quruxda badanayd nala qaadateen waadna ku mahadsantihiin sidii aad ugu diyaargaroodeen barnaamijka galab wanaagsan inaad dhegta ku haysaan muddada saacadda ah ee uu hawada ku jiro waxaan leenahay waxaan idiin rajaynaynaa galbo kale oo intaan ka qurux badan galab wanaagsan waayahay sidoo kale farsamo yaqaanka galabta faraha fudud ee barnaamijka noo farsameynay waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay hmm. cabdulaahi adigoo barnaamijka ila wadana waxaan ku leeyahay aad hmm. iyo aad baad umahadsantahay galab wanaagsan adigana waxaan ku leeyahay deeqoy galab wanaagsan galabta ha kuu wacnaato waaya heesta gabagabada ah heesta gabagabada ah ee soo qabanayo saaxiibadan aan uga tegayno barnaamijkeenan aan kusoo xirayno waxaan ka dhigayaa hees ay ku wada luuqeeyaan sakariya kobciye iyo xamdi bilan waxaa la yidhahdaa soo gallaabtan kuu baahan waa kalgacal meesha ugu dambeeyawuxuu <laughs> leeyahay marka iyadu waxay leedahay maxaan ku gaaf wareegay gadaal iyo horay u laabtay mm-hmm. intaan guudkaaga maaragtay baaqay yacni koraan kaala hadlay Mm. isna wuxuu leeyahay qof caashiqhayo cabsida waa lagu yaqaan ay qabanin ha ah. iyado waxay leedahay badana kuu baaqi waa fahmi laada mm. isna wuxuu leeyahay qofka caashiqhayo cabsida waa lagu yaqaan mhm. heestaas ayaa u dambaysa barnaamijkeena galab wanaagsan waa deeqa iyo bootano idin leh tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmayno isma dhaafno